alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul lahi sala allahu alayh wala alihi wasaxbi wasalam way zawaa'iddii baad la soo bixi doontaan soo saa maaha xadiiskaa kale waxaa inoogu dambeeyey xagga buluuqa marka la eego laa tushaddu alrixaal ila ilaa halaaثati masaajida waxaa laga qaadanayaa inaan safar loo adkaysanan rarka loo adkaysan mayo macneed waa maxay qofka laa yusaafir ilaa ilaa salaad masaajid saddexdaa masjidunbuu qasti qofku u tegi karaa wuxuu odhan karaa isagoon ujeedo kale lahayn waxaan doonayaa inaan kusoo tukado masjidka xaramka amba nabowiga amba aqsa ilaan fadli bay leeyihin salaadahoodii amba inuu soo ictikaafo ictikaafka xaggu xidhiir kale leeyahy iminka waa xaggaas weya inuu ictiraa ictikaaf kusoo sameeyo waxaa laga qaatay markaa masaajiddo kale haddii dee cilmi uu tegayo o kale matalan amba meel kale ganacsi uu tegayo amba safar kale u gelayo amba cumro u tegayo wax lamida ah waa gaar laakiin inaan qabri hebel iyo masjid hebel kale oo loo aaminsan yahay in fadli laga soo helayo inaanay arrintaasi sax ahayn halkaa waa laga qaadanaya arixaala waa jamcu raxlna markaa waa adii qofku alaabtiisii wixii uu sitay uumaa macno noqonaya qof hadduu maanta laakiin haddaba maalan wuxuu tegay wadan kale masaajid ku yaala ka soo qaad mid ku yaala masr ujeedadiis waxa inu ilmi ka soo barto halkaa mid masaajidka cilmi ka soo bara bu isleey cilmi badan baa yaalle dee lagu qabsan maayo markaa lakiin hadduu leeyahy masaajidka weyn ee camar bin caas saxaabiga weynaa masr furtay camr bn caas radi allahu canhu masaajidkaa loogu magac diray baan doonayaa inaan kusoo dikriyo o kusoo cibaadeyso hada min albidac maxay noqonaysaa min albidac bay noqonaysaa saddexda masjid rasuulka alay slat slam mid kasta fadli buu sheegay oo salaada xaramka lagu tukadaa imise u dhigmaysa can miati miati alfi salaati fii gayrihi waxaa laga libilaabay ka sarreysa ka fadli badan tahay boqol kun oo salaadood oo aad masaajid kale ku tukatay oo aan masjidka nabowiga iyo ka caqsatoon aan ahayn masaajidka nabigana aleyh isalaatu wasalaam alfa sana alfa salaati baan ujeedaa kun salaadood oo masaajid kale aada ku tukatay marka laga reebo xaramka ayay ka fadli badantay masjid aqsa laba riwaayadood bay soo arooreen khamsu mia salaati shan boqoloo salaadood iyo miateyn khamsiin mane laba boqol iyo konton labada markaa culimadu waa su axaadiisa inkastoo ay markaa qoloba dhinac rajaxayaan masaajkaasna de waa masaajka fadliga badan isna masjid alaqsa ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka waa masjidlxaramka ugu horeeyey nabiga alay sla sl xadiiska saxiixa waxa la weydiiyo o kale ayu masjidin wudica awala qaala masjid lxaraam almasjid اlxaraam dabeetna waxaa lasii weydiiyey uma maada qaala masjid alaqsa masjid aqsa qiila kam kana baynahuma qaala arbacuun imisa udhexeeyay ba la hi nabiga alay sla sl dabetna wuxu yh afartan marka waxaa la isweydiinayaa yaa dhisay haddaba masaajidka watl nabi laahi sulaymaan baaba dhisay baa la dhahdaa dee nebi sulaymaan iyo nebi ibraahimna aada buu wakti dheer u dhexeeyey waxaa laga yaabaa in boqolaal sano ama kumanaan sano ay u dhexeeyeen marka waxay culimmadu qaar badan leeyihiin nabi laahi yacquub baa dhisay oo dee ibraahim awow ahaa lakiin waxaa la odhan karaa ibrah sulaymaan dib buu hagaajiyey amba weyneeyey amba wax lamida aqsana waxaa lagu bixiyey bimacnaa alabcad weeyaan oo kii fogaa marka loo eego labada masjida kale masjid xaramka iyagu ka fog yahay beyt lmuqadasna waa la waana muhaajar lambiya halkii ambiyadu ay hijroon jireen oo halkii nabiga laga dheelmiyey caleyh isalaatu wasalaam dhulku ku yaalaana ila alardi alatii baarakna fiiha lilcaalamiin waa meesha ilaahay subxana watacaala barakeeyey oo shaam weeyi shaamna waa dhul barakeysan oo dhul ahaan barwaaq ahaan xagga dhulka barwaaqadiisa marka la eegana wa u barwaaqeysan yihi xagga ajarka iyo khayrkana wuu barwaaqeysan yihi dadka ahlu khayrkiina halkaasay ku dambeynayaan sidii nabigu sheegay alayh isalaatu salaam calaykum bishaam uu yihi oo nabi llahi ciisa halkaasi kusoo degi doonaa dajaal halka lagu dili doonaa waa halkaas waa shaam waa ardulmaxshar khayr badan iyo wanaag badan baa ku jira markuu rasulku la ala sala slam laa tazaalu aa'ifatu min ummati cala alxaqi mansuura waxa uu kusoo daray wuxuu nabigu kusoo daray alayh salat slam wahum bishaam shaam bay joogaan sheekh albani oo kale raximah waa caalimkaa weyne waqtigeen ka soo baxay deegaanka shaam isagoo asalkiisii kasoo jeeday albania oo yurub ah halkaa kasoo qaxay isagoo inaan yaraan aabbihiina u ahaa nin madhabka xanaafiyada haysta oo weliba wuxuu hi aabahay aada buu ugu fogaa xagga madhabka marka la eego aakhirkii waanu kala tagnay buuo waanu isagoo aabahii dee tixgelinaya laakiin markii uu sunaha fahmay xaggaa way isku fahmi waayeen sheekaasi waxaa laga saaray wuxuu ku noolaa markii hore dimishk ayuu ku barbaaray dabeetana aakhirkiina waa laga eriyay dimishk ilan dadka ahlukhayrka weligoodba saasaa loo eryadi jira dabeedna wuxuu tegey cumaan oo urdun urdun buu tegey halkaasoo dee wuxuu lahaa sham un baan weli joogaa marka waayo sham waxay koobsanaysaa suuriya filistiin urdun lubnaan dhulkaasoo dhama maxaa la isku hahdaa ardu ashaam ilaahay baynu ka baryaynaa subxaana watacaala yuhuudda haysata ee dulmiyeysa dadka muslimiinta ah beyt lmaqdis iyo dhul fara badan oo kale haysata inuu ilaahay subxana tacaala ka xoreeya ayaynu ilaahay wa watacaala ka baryaynaa waayo boqol kun oo salaadood imise u dhigmayaan xagga salaad ahaan marka la ego markaad doonayso boqolka kun inaad soo saartay inta sanadood ay salaada noqonayaan waxaad u qeybineysaa sanadkii inta salaadoodee la tukado ilaa kun iyo sideed boqol meelaha adu waxaad sameyneysaa soo maalintii shan salaadood lama tukado ya shan baad waxaad ku dhufanaysaa saddex boqol iyo lixdan halkaa maxaa ka soo baxaya soo maha inta aad sanadkii tukato salaadaha weyaan macnaheedu maalintii shan salaad baa la tukadaa soo maaha sanadku muxuu ka koobanyay saddex boqol iyo lixdan saddex boqol iyo lixdan shan ku dhufo kun iyo sideeddaa boqol boqolka kun qaybe lix iyo konton iyo dheeraad soo maaha lix iyo konton sanadood salaadii aad tukanaysay ee aanad maalina ka tegin lix iyo konton sano ya ee kun iyo sideedda boqol waa kun waa salaadihii sanadkii aad tukanaysa soo maha bal boqolkaa kun u qaybay imise sanadood bay noqonaysaa waxay noqonaysaa lix iyo konton iyo iyo dheeraas ama shan iyo konton iyo wax a waa lix iyo konton sano dhow dhow adugu salaada aad lix iyo konton sano tukato hal salaadood xaramka ku tukato ayaa ka fadli badan dee kheyrkaa ka waraayo markaa insha allah haddii xoogaa yar kusoo galo haddii ag haddii xoogaa yar kusoo galo de xaggaa iyo cumrada iyo khayrka kaga warhay mise waad ku guursanay ma guurkaba horreysay guurkaaba laga yaaba inuu kasii horeeyo halkaa waxaynu ka garanaa markaa qolada la idhahdo tabliiqa kolley mararka qaarkood dee waynu magacaabeynaa un waxay tagaan bangalalesh iyo halkaa ama bakistan iyo masaasha weyne iskugu yimaadaan markaa dee hadday kulan gaara iyo hawl gaara iyo cilmi wa masalo gaara weyaan taasi laakiin qaarkood sida laga soo wariyey laga maqlay iyadoo dhammaantood aan ergaa laga wada haynin lakiin qaarkood siday yidhaahdeen iimaan aan xajka laga soo qaarkood ba waa lagu war lacagtan aad ku tegeysa halkaa xajkii baaba aad ku tegi karaysaa ya dabeetna wuxu uhi iimaan aan laga soo kororsanaynin xaramka ayaa halkaa laga soo kororhsanaya laba milyanoo qof baa iskugu imanayo de wada marka arrintaas oo akhtarteeda le taas bal ninka salaada keliya boqolka kun eyrka udhigma kule halkaa iimaanba laga soo kororsanay halkaa laga soo kororsanay ee xajka xajka iimaanka laga soo kororsan waayo halkee kale laga soo kororsanaya ajiib marka bidcada waxaa la dhaha sahashan weligaa iyo allaha ila qofkani diintiibu unismaynaya qofkani diintiibu u nismaynaya oo diin buu ka dhigaya wa amba sidii saxdahayd buu ka dhigaya waxaana culimadu ihahdeen haddii qofku bidca la yimaado muxuu meesha ka saaraya sunno lamida buu meesha ka saaraya ilaan isma qabanayaane mar haddii qofka bidcada samaynayo shaygii lamidka ahay sunahana meesha wuu ka baxaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay kitaab asiyaam zawaa-iddii ayaynu markaa in sha allahu tacaala axaadiista aynan kusoo marin buluuq ulmaraamka ee cumdaha ku qoran waxa ka mid ah ee ku saabsan siyaamka xagga suxuurta o kale axaadiistii ka warramaysay وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وxuhi تصحرنا waanu la suxuuranay maca rasuuli الlahi salى الlahu alay sl rsulka aleh ثuma qaama wuu kacay ila salaati salaadiibuu u kacay qaala anas wuxu qultu waxaan ku uhi lizaydin zayd waxaan ku idhi kam kaana bayna aladaani wsaxuur imisaa udhexaysa suxuurtii iyo adaankii qaala qadru hamsiina aayatan qaala qadru qiyaastii qadar khamsiina aaya ay qira'a khamsiina aaya konton aayadood la akriyo marka waxay kutusaysaa xadiiskani wuxuu kutusaya ama in suxuurta iyo subuxu aada iskugu dhawaadaan maadaama ujeeddada laga lahaa qofku inuu ku gaajo baxay ahayd xadiis sarana waxan soo maray in aanay ummaddu khayr ka suuli doonin intay dedejinayaan afurka suxuurtana ay dibdhigayaan dabeetna markaa aadaankii salaada subax iyo kontonka ayadood inta la akhriyo imisay noqonayaan kontonka ayad misay noqonayaan haddii tartiil lagu akriyayo oo qofku jiid jiidayo imisaad ku qiyaasi karaysaan idinka xaafidulqur'aane soddon daqiiqo waa halka ugu badan baa laga yaabaa haddaad soddon tiraa weliba soddon aad ba uga yarta maxay noqon kartaa shan iyo toban daqiiqo labaatan labaatan ba gaadhsiiya in suxuurtii iyo isku dhawaadaan waa laga qaadanaya saxaabadu ridwaanulahi calayhim say cilmiga ugu dadaalayeen rasuulka dhacdooyinkiisa inay noogu soo gudbinayeen tallaabo tallaaba laga qaadanayaayo saacadi may jirin waqtigaasoo ma ahayn saacaddan intaasoo mirin intaas la leeyahay may jirin laakiin waxaa jiray dee waxaanay garanayaan bay ku qiyaasayaan konton aayadood lagu maray nin wuxuu ii sheegayey nin sheekho maalin dhaweto dhintay baabu maalmihii dhaweytee toddobaadkan dhexdiisa toddobaadkan dhaafay bu dhintaala naxariiso oo nin tuulooyinkan miyigan fogeyn buu deganaayo dad badanna qur-aanka u dhigay waanu xifdisanaa bay kuleeyihin qur-aanka dabeetana isaga marka la weydiiyo imisaa bal tuulo heblaayo imisaa loo socdaa waanan waxaa garan maaye halkaa labajiisba ayaan ayaan sii akriyaa inta tuulo heblaayo tuulo heblaayo ku gaadhay halkaa waxa weeyaan saddex jis isagu saas u qiyaasanaya <laughs> ya waa nin weyna odaya muxuu ku qiyaastay saacadii ma garanaya bu i halkaama laga bilaabo markaan ka dhaqaaqay ilaa halkaa laba jis baan ka gaadhsiiya me shan jis baan ka gaadhsiiya saasuu uqiyaasanaya isago marka dee saxaabadiina qur-aankii bay ku qiyaasayaan imika inta waktigii sugahayo miyay miydu ka maqanya kitabki maanta ya hmm. shalay maan laydin sii sheegin waay waa sax wey bal waayo labada xadiis u dhegeysta dusha aad ka dhegeysan doontaan insha allah ma axaadiis adag maaha وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulkii ayaanu la baxnay fii shahri ramadaana bil ramadaan fii xarin shadiidin kulayl aada u daran xataa inka xataa in kaana ay inahu kaana wuxuu ahaa axadunaa midkaayo la yadacu mid saara yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa min shidati xari kulaylka darnaantiisa bal inay gacanta wax ka difaacdo wamaa fiina dhexdayana mu ahayn saaimu mid soomani ilaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wa cabdillahi bn rawax iyo cabdillahi bn rawax xadiiskaasi baynu soo maray may kulayl darab baanu rasuulka safar la galnay buuri xarin shadiid waana bil rabadaan cid soomani nagumay jirin marka laga reebo rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo cabdillahi bn rawax xadiiskana wuxuu daliilu yahay un qofkii doonaana wuu soomaya qofkii doonaana wuu afuraya fi safar axaadiis horun bula macnay lakiin waxay kutusaysaa rasuulka alay slat slam isagoo rabadaan ku jira haddana jihaadkii iyo khayrkii iyuu waday bale jihaad badanoo rasuulka alay slat slam xataa dagaalkii beder iyo aswat eh, fatxu maka iyo dee bay dhaceen saxaabada laftooda badan rabadaan bay jihaadi jireen markaa dad badan baa dee markay sooman yihiin kasoo soomka laftigiisu uu khayr yahay ayaa laga yaabaa inuu hurdo un ku qaato oo maalintii o dhan iska hurdo habeenkii oo dhanna uu soo jeedo rabadaanta say dad bani sameeyaan taasi waxay khilaafsan tahay sunihii nabiga aleyh isalaatu wasalaam qofka laga yaabo soomku haba u ansaxee laakiin dee soomka looguma talagelin qofku hurdo un intuu iska qaato cibaadaadkii iyo khayrkii iyo wanaagii ka socdee qofku danihiisi waa inuu iska wato kulaylkan aadka u daranaya markaa ay ku safrayeenna dee kulayl inaan maanta inagu u adkeysan karinba weyaan oo aada iyo aada u daran haddana dee raggii ragga ahaabay ahaayeenoo waa kuwa halkaa dee diinta gaadhsiiyey ilaahay ay ka abaalmarayaan kharajna maca rasuuli ilahi sala allahu alay slam fi shahri ramadaan fii xarin shadiidin xarin shadiid kulayl aada u daran baa xataa in kaana intaasi waa mukhafafa min athaqiila inahu kaana wuxuu ahaa axadunaa midkaaya laa yadacu mid calaa rasi madaxiisa min shidat alxari kulaylkaa daran awgeed marka waxaa meesha ka socad iminka dalaayadaha la qaadanayo iyo waxyaalahaasi may jirin oo may haysanin cumaamado waaweynay madaxa saaraan iyo waxaana may haysanin qaarkood intooda badan waayo imaama imaama waa latii tacumu ras waata madaxa lagu macna gaadhayso waxyaalaha cumaamada carabta ay u xidhan jireen waxa asbaabta ugu waaweyn waxaa kamid ahaa inay kuleylka iskaga ilaaliyaan iyo qabowga labadaba marka way ka difaacaysa kuleylkaa darana dhacaya ilaa cadceedaas irana dadka way gashaa sida soo qofka alma ihahdo dhaxan baa gashay ya kulaylkaasina qofka wuu gelaya u ka tafaya xataa in kaana axaduna la yadac yadahu calaa rasi mishati l wama fiina saaimun ila rasuul lahi sala allahu alay slm wa cabdillahi bn rawax iyo cabdillaahi bn rawax maada tacrifuuna can cabdillahi bn rawaxa fadl hal samicta cabdillahi bn rawaxa qad qabla اlyowm ant ma samicta anta dagaalkii la odhan jiray ay buuxi meelaa banaan dagaalkii la odhan jiray aye imla ilfaraqaat fadal haye a mu'ta oo shaam ka dhacay degaan iminka urdun ku yaalla oo halkaa laba boqoloo kun ay isku heleen laba boqoloo kun oo gaaladiia ah. boqol kun oo nimankii reer yurubka kuwa nimanka la dhaha romaaniyiinta la odhan jiray iyo boqol kun oo carabtii nasaarada ahayd ee iyaga hoostegi jirtee iyo saddex kun oo nin oo muslimiinah nin walba dhowr iyo lixdan nin baa kusoo hagaagaya ninkaas maxaa kusoo hagaagaya dhowr iyo lixdan nin baa ninkasta kusoo hagaagaya marka rasuulka alay slat slaam wuxuu madax uga dhigay ciidanka zayd bin xarisa haddii zayd la dirin jacfar bin abi aalib haddii jacfar la diran cabdillaahi ibnu rawax dabadeedna saddexdii way geeriyoodeen markaa markii dambe khaalid baa la wareegay khaalid bin waliid si farsamaysan buu ciidankii u sameeyey wuu kala bedelay aloornimadii dambe oo maymanadii maysaru ka dhigay maymanadu waa dhinaca midig maysarada waa bidixda iyo qalbibaa ciidanka berigaas ah iyo qeyb dambea laga dhigi jiray markaa dabeetna waxay sire wallahi nimankan aad dhaqaaji weydeen malaa ciidan cusub baa yimid waa ka wejiyadii cusub ila ninka ad shalayska soo hordagaalamaysa hortaada ka soo jeeday oo weji kale ku nin kale oo kaaga soo meesha dhowr iyo toban qof baa ka laba iyo toban saxaaba ka shahiday marka waa qiso aad u layaa badan qisadaasi cabdillahi ibn rawaxana gabayaano u dhinaca kale muxuu ahaa shabcaradii rasuulka alay sala slam ayuu ka mid ahaa gabay baanu ku dhiirigeliyay markaa dagaalkaa ah laftigeeda qisana wuu leeyahay oo intuu addoontiisii soo maray ayay islaantiisii dareentay dabeetana markaa waxay ku tiri bal waayo qur-aan akri inaana too marin <laughs> qisadiis waad maqashay baan filaya gabay buu markaa tiriyey shahidtu biana wacd allahi xaqu waana annaara mahwa lkafiriina wa ana alcarsha fowqa almaai aafin wa fowqa alcarshi rab lcaalamiina qur-aan buu uga dhigay <laughs> qur-aan <laughs> ila qur-aan bay ku tiri isna gabay buu akriy dabeetna halkiibay dee kaga dhasatay iyadoo midisata marka hore ole inaasui laga cajiibay an jaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh safarin kaana rasuulu lahi sala la ala fi safarin rasuulku safar buu ku jirayo fa ra-aa zixaaman buu arkay buuq buu arkay dad meel ku buuqsan iyo warajulan nin qad dullila calayhi loo hadheeyey faqaala wuxuu yihi rasuulka ala sla sl ma haada muxuu yahay arrinkani zixaamkan iyo buuqani waa ma hada ay ma hada ziaam qaaluu waxay dhaheen saaim waa nin sooman baa halkan ku jooga oo oo dee macanaa soomkii ka xoog batay oo hadh loo sameeyey oo saas wey qaala wuxu uhi laysa min albiri buu rasulku ala sla slam laysa min albiri wanaaga ka mid maaha asawmu fi safar sawmka safarka la soomo wa fii lafdi lmuslimin calaykum biruqsat illah alaykum ay khuduu qaata biruqsat illaahi ruqsada alleh ogolaanshaha ilaahay allatii taasoo rakhasa lakum ilahay idinku ruqseeyey inaad iska afurtaan xadiiskani muxuu tilmaamayaa inaan waktiga soomka waktiga safarka in laga wanaagsan in la soomo waana sida culimo badani rajaxyadiis aynu sheegnay inuu qofku inuu afuraa ay u fadli badanta qaar badanna ay idhahdeen mea xagga kale qaarna idha waa laba markaa labada wajina ay rajaxayiin iskumid isku yihiin waxa lagu fasiraya ninka xaaladiisanoo kalete qofku soonku daciifinayo ee cibaadaadkii u ka daciifinayo ama jir ahaan uu daciifaya maxaa wanaagsan ya inuu qaato bale marka qaarkood xaaraan bay ka noqonaysa cumuuman hadduu ogiyo soomkaa inuu ku xanuunsanayo markuu safar kaa galo ama cibaadadaadkii kale uu ka tegayo maxaa ku waajiba inuu ruksada qaato marka laysa min albiri asawmi fi safar xadiisana maynu soo amrayni isagoo rasuulka haddana sooman caleyh isalaatu wasalaam dee hadalka nebigu ilan iskama hor imanaye waxaa leeyahay xaaladda ninkan ku sugnaa ayaa markaa uu xadiiskani ku dhacayaayo qofku markuu saa u daciifaya ama dhibaatadu aada u badan tahay laysa min albiri asawm fi safar laysa min albiri asawmu fi safar miyaad xadiis kaa maqasheen inkastoo lafdigaa daciif buu ku yahay ma ku sugnaa lakin waa xadiiskan xadiiskii la odhan jiray alsha inay luqadda carabta qaarkood ay miim u bedeli jireen alif iyo laamka maxay u bedeli jireen miim inay u bedeli jireen an jaabir radi allahu anhu qal qala rasuulu lahi sal l slm fii safarin kaana rasuulu lahi sal l slm fii safarin faraa u arkay zixaaman warajula nin qad dulila caleyhi loo hareeyeyo faqala wuxu uhi ma hada qaala waxa hi saaim qaala laysa min albiri asawm fi safar asawm fi safar wa fii lafdi limuslimin calaykum calaykum calayka waa ismu ficil amar oo bimacnaa khuduu oo kala noqonayso ismu ficilku calaykum biruqsat illahi alatii rakasa lakum waxaa idinku waajiba inaad qaadataan war hoy qaata ruqsadda ilaahay idin siiyey idin ruqseeyey ismu ficilku waa shay waa kelmad macnihii ficilka wadata laakiin calaamaadkii isamka leh ama marka calaamaadkii ficilkana aan aqbalayn dabeetana ficilka saddex ficilada saddexdaaba loo qeybiyo ismu ficil amar waa la arkay ismu ficil maadi hayhaata hayhaat oo kale iyo ficil mudaaric lakin kelimada ufin iyo sah iyo kuwaasi alaykum biruqsat اllahi alati rahasa lakum an anas bn malik radi allahu canhu qala wuxu kuna maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه fi safarin safar baanu rasuulka la joogno fa mina waxaa naga mid a ah mid sooman baa naga mid ah. wa mina waxaa naga mid afursan ah safarna baanu ku jirnay rasuulkaanu la socnay alayh الsalaatu wasalaam mid sooman iyo mid afursan labadaba naga mid ah qaala wuxu uhi fanazlnaa manzila fii yowmi xaarin fanazalnaa waanu degnay manzilan meel la dega ayaanu degnay fii yowmin maalin xaarin kulul wa akarunaa dilan ka noogu harka badani ninka noogu harka badani harhmuu jirine ka noogu harka badani saaxib lkisaai waa qofka go' haysta saaxib alkisaab waa ninka intuu go amba huwaday madaxa saa u saaray ambaba geed yar sidaa ugu hadhaystay weyaan waa kan ugu badan fa mina waxaa naga mid a man yataqi shamsa biyadihi markaa xataa inaani meesha kayni kuwalin baa laga qaadanaya fa mina waxaa naga mid a man yataqi mid iskaga ilaalinaya yataqi yaxfad ishamsa biyadihi gacantiisa cadceedda iskaga dhigaya oo madaxa imika haddii qofka dhagax lagu soo tuuro wejiga ayuu ilaashada sooma meesha ugu halisnayda cadceeddaasina halkay qofka kaga dhacaysa waa madax qaale wuxu uhi way dhaceen aswamu kuwii soomanaa way daateen way burbureenoo dee waxba way qaban kari waayeen markii meeshii la degay maanta o dhan soo socdeenna soomanaayeenna inuu qofkii wax karsada inuu guri yar dhistay inuu wax yar samaystay iyo waxaas ma jirto wa qaama way kaceen almuftiruuna kuwii afursanaa oo fa way dhiseen alabniyata dhismayaashii baa dhisan wixii dee markaa la dhisanayay taandhooyinki wii la sitay wasaquu way waraabiyeen arrinkaada xoolihiina way waraabiyeen geelii iyo wixii way waraabiyeen faqaala rasuulu sala la ala sl rsulku wuxu dahaba way la tegeen almuftiruuna kuwii afursanaa alyowma maanta biljri ajarkii bay qaateen wa dahaba almuftiruuna alyowma biljri xadiiskana waa wuxuu tilmaamayaa un rasuulku alay slatu slaam isagoo safar ku jira in asxaabtiisa qaarna soomani qaarna afursanaayeen midnaba aanu ku canaanan laakiin soomkii uu daciifiyey maalintaasoo haddana may jabinine inaan laazim ahayn ba laga qaadanaya qofku inuu hadduu itaa daciifo inuu jabiyo laakiin waxaa maalinta asharka badan qaatay kii ruqsadda qaatay ee cidna u shaqeeyey saxaabadii da wuxu qabtay ee u shaqeynayay waayo nafcu nnaas xadiis culimadu ay saxiixiyeen qaarkood amba xasan ay ka dhigeen waxau nebigu uri alay isalaatu wasalaam khayru nnaasi anfacuhum linnaas khayru nnaasi anfacuhum liciyaali as isagu waa daciif marka dee waxtarka qofku cid kale wuxuu sii qabanayaa waa cibaado qofka kasii gudbaysa markastoo qofka cibaadadu ay ka gudbaysana cibaadada qaasarka ee qofka gaarkaa ah way kasii ajar badansa waxaa lasoo wariyaa miscar bin kidama sida uu soo dahabi iyo ibn kahiir iyo taarikhdiisa dahabi gaar ahaan ayaa siyarka ku sheegaya miscar bin kidama waa taabiciintii waaweyna waa lagu riyooday markii uu dhintay baa lagu riyoodo saa lagu uri maxaa ugu badan ilahay kugu naxariis suu nafcu nnaas nafcu annaas waxtarka dadka waxtarku u mudnaan karaa cilmi buu noqon karaa taluu noqon karaa xoogaagaad wax ugu qabatuu noqon karaa maalaad siisaa buu noqon karaa dhibaato muslimiinta haysatood ka qaad buu noqon karaa waa macno ballaarhan saa awgeed in qofkii maanta intaas intaas caroornimada markay cadceedu soo baxday intaasoo sunnayaal aad ku mashquusho oo aad tukato iyo inaad cilmi barato soo salaadu cibaado wanaagsan maaha layaa badan iyo inaad cilmi barato amba aad barto ayuhumaa afdal inaad cilmi barato amba aad barto sababtu maxay tahay hadda salaadaha sunayaasha ajar badan badan iyo khayr badan bay ley lakin labada marka laysbarbardhigaa laga warramaya sababta wax kale maahae salaadani qofkan ay ku gaartay laakiin cibaadadan isaga way way kasii gudbaysaa cid kalea kusii intifaacsanaysa markastoo shayga khayrku kasii qofka kasii gudbayana ajarkiisuu sii fara badanaya waxaa kaloo ka qaadanayna axaadiistan iyo xadiiskan iyo axaadiis badan oo ayna soo martay oo kulaylka ka warramaysay iyo saxaabada sooman nebi maxamed ala sla sl saxaabadiisoo sooman oo haddana dagaal iyo jihaad iyo socod ku jiray dee dhibta ay usoo mareen iyo adduunyadani adiga laftigaaga dee marka qaarkood dhibaata kula soo gudbanaanaysa bal inagu markaa noloshaynu haysano iyo ta iyagu isku barbadhi inagoo inagu weliba aaminsan de inaynu ku nool meel africa la ihahdo faqriga ku badan yahay dhibaatadu saa badan tahay dee marka la barbadhiga adduunyada kale haddana bal qofka waaye ka waran isagoo weliba sooman oo jihaad ku jira oo saxaro maraya xataa cumaamad yar u madaxa oo afdalu khalqi illaahina ah dadka ugu khayrka badnaa marka nebi maxamed ala sala slam ka yimaada iyo ambiyada kale asxaabtu inay ahayn saxaabada cid raacday nebi raacday kuwa ugu fadliga badan mashaki baa ku jira taas meesheed kuma jiro haddana saasay ahayn way ilaahay miyuu waayey subxaana watacaala inuu arsaaq iyo taandhooyin iyo dhar samada uga soo daadiyo iyo inuu ciidda uga dhigo de waa maya de haddana waxay kutusaysaa say ku qanacsanaayeeno maali walidunya buu nebigu lahaa dina alayh salat sla anigi adunya maxaana kala galay inamaa ana ka raakibin istadalla taxta shajara uma raax ana waxaan ka dhiganahay qof geed hadhaystayoo safarahoo intuu geed saa u maradiisii yar saaray uu ku yar nasanaayo haddana ka guuruma ka dhigan intee baad ku fikraysaa adigoo safar oo iska socda meel cidlaa maraya ayaa istidhi halkan iska yar fadhiiso dabeetana geed baad soo yarmartay oo maradii baad saa u yar saartay waad iska yar fadhiisatay xoogaa halkan marmar dhig halkan sariir qurux badan dhig waxaasi may kugu soo dhacayeen waayo waaad ku waxay ku koobantahay saacadda aad meesha fadhido saasaan ahay bu nabig ala sla slam kale rasuulku muxuu yihi waxaanay qof wadada ka gudbayo markaa dee waxaynu ga soconaa dhalinyartu ama dadka ahludiinka ahi waa inay dadka kale ka duwanaadaanoo kulli marar badan baa laga yaba inu duruufi kula soo gudboonaato duruuf dhaqaale waxyaalo badan marka de qofku waa inuu nebi maxamed alay slat slaam iyo saxaabadiisi eego iyo xaaladday ku sugnaayeen oo dabeetna u wallahi nicmayna ku jira waa inu wallahu aclam waxa bila tawfiiq